wuxuu ihi muxamed ibnu muxamed ibnu daawuud asinhaaji almacruuf bibni اlaajruumi waladii midka yucrabu laexraaba bilquruufi quruuf waladii qismiga yucrabu laexraaba bilquruufi quruufta arbacatan waacin nuucyaalo afar weeye qismiga laexraaba quruufta waa afar nuuc altahniyatu ay ilmuhanaa kii la labeeyey kan koobaad waa muhane oo loola jeeda taniya waxaa loola jeedaa almuhanaa waa min iطlaaqi اlmasder wa iraadati ismi اlmafcuul waxaa la iطlaaqay masder laakiin ism mafcuula loola jeedaa ataniyatu almuhanaa kii la labeeyey wa jamcu اlmudakari saalimu iyo jamcu mudakaru saalim waاlasmaaء اlkhamsa iyo wاlafcaal اlkhamsa waa afartaas afartaasaa waxaa la exraabaa xuruuf wahiya afcaalu lkhamsadu yafcalaani labadii ninoo maqnaayeenaa samaynayaan weeye wa tafcalaani labadiinnaana samaynaydaan wayafcaluuna raggii badnaayaa samayna wa tafcaluuna raggiinnaana samaynaydaan wa tafcalina gabadhahay adigaa samaynaa weeye maxamed bixidiin cabdilxamiid wuxuu uhi waaquluu waxaan leeya alqismu qaybta qismiga ahaani labeeya qismigaoo min almucrabaati kuwa la crabo ka mid a al ashyaau waa shayaalka allatii shayaalka tucrabu lacraaba bilxuruufi xuruuf wاlxuruufu xuruufta allatii xuruufta takuunu noqota calaamatan calaamad cala alicraabi icraabkana calaamad u noqota arbacatun waa afar wa hiya afarta xaraf alalifu waa alif walwaawow walyaa-u yaa wanuunu nuun waa afartaas afartaas xadafka markaa xadful xarafkana waa la yskaga daraa waa afartaas calaamadaha waxaa badinayay calaamaduhu waa soo laalaabtaan afartan hadda fiiri alifka calaamaadka rafcana waa ka mid ah, waa ka mid ya calaamaadta nasbana waa ka mid ya ya-du calaamaatu nasbana waa ka mid ta waa ka marka waa soo laalaabana wey waa soo laalaabanaya saasaa badinayday calaamadaha waladii midka yucrabu lagu icraabo bi haadihi lxuruufi xuruuftaana arbacatu ashyaa waa afar shay xuruufta calaamadaha waa afar mawaadicda ay degaana waa afar mawaadicda ay degaana waa afar waladii qismiga yucrabu lraab bihadii xuruuf arbacatu ashyaa wey atahniyatu ay ilmuhanaa waa asmaadii la labeeyey asmaadii la labeeyey wlmuraadu waxaa loola jeeda bihaa tahniya almuhanaa waa asmaada la labeeyo labada tusayda wa mihaalu mihaalkiisi almisraani labadii magaalo wlmuxamadaani labadii muxamed wlbakraani labadii bakar warajulaani labadii nin wey ahaani ka labaad jamcu lmudakari saalim weeye ka labaad oo xurufta la exraabo wa mihaalu mihaalkiisi almuslimuuna weeye walbakruuna bakaryaalkii walmuxameduuna maxamedyaalkii athaalid midka saddexeeya oo xuruufta la exraabo alasmaau alkhamsa wa asmaada shantaa wahiya asmaada shantaa abuuka weye wa akuuka wa xamuuki gabaryahay dumaashiga wa afkaagii waduu maalin maalin midu saaxiiba araabic nuuca afreeya oo ka mid ah asmaada oo ka mid ah alfaada alaxraabo ama kelimooyinka la exraabo xuruufta alraabic qismiga afreeya alafcaalu waa afcaasha alkhamsatu shanta midka afreeya oo ka mida ah qismiga xuruufta la exraabo wa mihaaluha afcaalu lkhamsa mihaaladeedii yatribaani labadii nina garaacayaan waa tagtubaani labadiinaan waa qoraydaan wayafhamuuna raggii waa fahmayaan wa taxfaduuna raggiinaan waad xifdinaydan darsiga wa tashariina gabar yahay waad soo jeedaysaa weye wasayaati waa imaa doonaa bayaanu icraabi kulli waaxidin afartaas mid kasta icraabkiisa la caddayntiisa waaxidkoo min haadiil ashyaai ashyaadan ka mid ah, ashyaadan al arbacati afartaa tafsiilan mufasalan xaalu yahay icraabkaasu mid la kala saaray ayuu imaa doonaa icraabu lmuhana afartooda mid walba cunwaan gaara ah loo samaynaa qaala wuxu uhi mxamed ibnu mxamed ibnu daawuud asinhaaj faama taniyatu ay faama lmuhanaa asmaadii la labeeyey fa turfacu waa la godaa bilalifi alifaa lagu godaa wa tunsabu waa la kordhigaa wa tukfadu waa la hoos dhigaa bilyaa-i ya ayaa lagu khafdinaa laguna nasbinaa waa xukunkii muanaha muanaha xukunkiisi waa kaasa xukunkii muanaha wey muana alifaa lagu rafciyaa ya-aa lagu nasbiyaa yaa lagu khafdiyaa maxamed muxidiin cabdulxamiid wuxuu ku yidhi waaquulu waxaan la yeelaa walowkan ugu horeeya awalkood min alashyaai ashyaadii xaal uu ka mid yahay allatii ashyaada tucrabu lagu icraabo bilxuruufi ataniyatu waa taniyada wa hiya taniyadu almuhanaa waa asmaada la labeeyey kamaa calimta sidaad horey u soo ogaatay waqad carafta waana soo garata horad u soo baratay fii mawdicaadna ku soo baratay sadaqa hormaray tacriifa almuhanaa mufanaha tacriifkiisa horaad usoo barat hadda laguu sheegi maayo xukunkiiya hadda laguu sheega wa xukmu muanaha xukunkiisa an yurfaca waa in lagu godo bilalifi alif niyaabata naa'ibatan alifkaasu naa'ib xaalay ka tahay canidama wa yunsaba waa in la kor dhigo wa yukfada waa in la hoos dhigo bilyaa-i ya lagu hoos dhigon laguna nasbiyo ya xukunkii waa kaasaa ya almaftuuxi la kor maa xarafka qabla horteeda ku sugan yaadaasoo almaksuuri la hoos dhigay maa xarafka bacdaha gadaalkeeda ku suganoo nuunta ah niyaabatan naa'ibatan yaadaas xaalay naa'ib ka tahay can ilfatxati fatxo aw ilkasrati kasro xaalatu nasbana ye ay naa'ib ka tahay xaalatu lkhafdana eh, xaalatu nasba waxay naa'ib ka tahay leedahay fatxo xaalatu lkhafdana waxay naa'ib ka tahay kasro wa yuusalu waxaa lala xariirinayaa wa yuusalu waxaa lala xariirinayaa bihi bilmuhanaa muhanaha bacda alif alifta ka gadaal xaalatu rafco awilyaa iyada ka gadaal waa xaalatu nasbiya xaalatlkhafda nuunun ayaa lala xidhiirina musanaha nuuna lala xidhiiriyaa xaalatu rafca alifaa lagu rafciyaa alifta marka lagu rafciyaa nuun laga dabamariyaa xaalatu nasbo iyo xaalatulkhafdana ya-da kadibaa nuun la dhigaa nuunaa lala xidhiiriyaa musanaha nuun nuuntaasoo takuunu noqonayda ciwadan mid bedelkaa cani tanwiini tanwiintii aladii tanwiinkii yakuunu ku sugnaa fi lismi lmufradi oo muxamadun tanwiina ku sugnaa muxamadani nuuntaana bedelkaa zaydun tanwiina ku sugneed zaydani nuuntaan ku jirta tanwiintii zaydun ku sugneeday bedel ka tah tanwiintii zaydun ku sugneed aa nuuntaanu bedel ka tah nuuntaasoo takuunu noqonayda ciwada mid bedelkaa cani tanwiini tanwiinkii alladii tanwiinkii yakuunu ku sugnaana filismi isimka almufradi la kala yeelay walaa tuxdau lama xadfo haadihi nuunu nuuntan ilaa cinda alidaafati idaafada agteeda maahane marka la idaafeeyo asmaadan marka la idaafeeyo markaasaa la xadfaa nuuntaas hadda fiiri waxaa tidhaha khulaamaani laba addoon khulaamaani laba addoon labadii addoon marka waxaa tidhahdaa zayda iskale u idaafee hulaam mudaaf ka dhigo zaydka mudaaf ilayhi ka dhig maxaa leedaha khulaamaa zaydin ad leedaha nuunta waa mar hadday idaafa timaado nuuntan waa goynay ghulaamaa zaydin markaad aragto sidaasoo kaleeto oo ghulaama alif ku taagan yaha mudaafiley ka dambeeyo nuuntii waa la xadfay litanwiin waxaa loo xadfay lilidaafa nuunta markaasaa la xadfaa ghulaamaa zaydin fiiri ghulaamaa zaydin aad leedahay markay mudaaf noqdo mufanuhu markaasaa nuunta la xadfaa marka lama xadfo markaasaa la markuu mudaaf noqdo oo mudaafiley ka dambeeyo markaasaa la xadfaa maxaa yeelay waxay bedel ka taha lagu yidhi tanwiin tanwiintada waa la xadfaa haddii isimka la idaafeeyo hadda hulaamun fiiri sooma tanwiinsanaa idaafee hulaamun addoon zaydaa iska leeda u idaafee hulaamu zaydin ma la tanwiinin karo markuu hulaamu mudaaf la yidhaahdo oo zaydin mudaaf ileehi ay tahay mudaaf tanwiiniyo waa mamnuuc in tanwiiniyo marka sidii tanwiintaba loo xadfaayey marka la idaafeeyo wixii ka bedelkaana waa in la xadfaa wixii ka bedelkaahana waa in la xadfaa famiaalu muana muani miaalkiisii muanihii almarfuuci la rafciyey xadara alqaadiyaani labadii qaadi ay yimaadeen wa qaala rajulaani laba nin waxay yidhahdeen fiiri xadara ficilkii maadiga ahaa alqaadiyaanina waa faacilkii waa muanihii alifkaasa calaamatu rafca qaala waa ficil maadiya rajulaani waa faacilkii aliftaasa calaamatu rafcihi aliftaasa calaamatu rafcihi isagaaba ku ixraaba fa kullu mid kastoo min alqaadiyaani ka mida iyo warajulaani marfuucun waa la goday caamilkii goduu kuu sheega sababta loo goday liannahu mid kastaaba faacilun waa faacil wa calaamatu rafci la godidiisa calaamadda lagu garanaana alalifu waa alifta niyaabatan naa'ibatan xaalay naa'ib ka tahay can idamma liannahu isminku muhanan weeye wa nuunu nuuntuna ciwadun waxay bedel ka tahay cani tanwiini tanwiintii filismi lmufradi xaalay ku sugnay tanwiintu wa miaalu muanaa muanaa miaalkiisii muanihii almansuubi la kordhigay muaniyo xaalatu nasba jooga miaalkiisii uxibu anigu waxaan jecelahay almu'adabayni labada ardayoo la edbiyey wa akrahu waxaan necelahay almutakaasileyni labada wehsinow oo aan darsiga soo diyaarayn fiiri uxibu waa ficil mudaarica hamsaa lagu bilow uxibu ficil mudaaric marfuucu litajarudi min annaas waljaasim damة ظaahiرaة في فaacilkii mxuu noqonaa hms lagu bilowda وفaacilu damiiru mstatiru وujuba تqdiru ana khalaas almuadabayni waa mafcuul bihi isagaa kuu icraaba calaamatu naصbihi waa ya-daas wakrahu uxibiyo lamid waa ficil mudaarica mise lagu bilowday akrahu ficil mudaaric marfuucu litajarudi min anaaصib aljaazim wacalaamatu rafci damatu daahiratu fi akhiri wafaacilu damiiru mustatir wujuba taqdiiruhu ana almutakaasilayni waa mafcuul bihi waa la naصbiyi calaamatu naصbaha ya-daasa ah fakulu mid kastoo min almu'adabayni ka mid a iyo walmutakaasileyni mansuubun waa la nasbiyey li'annahu mid kastaaba mafcuulun bihi weeye wa calaamatu nasbii la kordhigidiisa calaamada lagu garanaana alyaa-u waa yaada ya-da almaftuuxu la kor dhigay maa xarafka qablaha horteeda ku sugan ya-da almaksuuru la hoos dhigay maa xarafka bacdaa gadaalkeeda ku sugan niyaabatan naa'ibatan xaalayta ya-daas naaiba can ilfatxa li'annahu isimku muhanan waa muhan muanana waxaa lagu nasbiyaa ya farxa ka horayda kasrana ka dambaydo wanuunu nuuntu ciwadu waxay bedel ka tahay cani tanwiini tanwiintii oo filismilmufradi ku sugneed mutakaasilun waa tanwiinsanaa muadabun waa tanwiinsanaa mufrad mufradku waa tanwiinsanaa wa mihaalu muana muanaha mihaalkiisii muhanihii almakfuudi la hoos dhigay nadartu waan fiiriyey ilaalfaarisayni labadii fardaha saarnaayeen calalfarasayni labadii faras korkooda xaal ay saaran yihiin nadartu waan fiiriyey ilalfarisayni labadii faraska saarnaayeen calalfarasayni labadii faras korkooda xaal ay ku sugan yihiin aan fiiriyey fiiri marka nadartu waa ficliya faacil ilalfarisayni ilaabaa xarab jaara farisayni waa la jiray calaamu jarki waa ya-d nuuntuna waxay ciwad ka tahay faarisun oo mufrada tanwiintii ku jirtay calalfarasayni fiiri alfarasayn waa la jera maxaa caraabaa jarayda calaamatuuljar maxaa ah ya-daas nuuntun ayay bedel ka tahay tanwiintii ku jirtay farasun tanwiintii ku jirtay isagaa ku iraaba fiiri jaar majhuurka xoogaa iraab yar ku iraabaan dhammaystirnayn ila alfarisayni marka waxaa lagu tacallujiyaa nadartu cala alfarasaynina waa la xaaleeyaa waxaa laga xaaleeyaa alfarisayni waxaa leedahay fakulun mid kastoo min alfarisayni ka mida ah iyo walfarasayni maqfuudun waa isagu khafdu isticmaala sababtoo ah waa madhabka kuufiga naxwooleydu waa laba madhab madhab waxaa la idhaha basriyiin madhabna waxaa la yidhahdaa kuufiyiin kuufiyiinta khafdada iska leh khafday yidhahdaan iyagu jar ma yidhaahdaan basriyiintuna jar ay yidhaahdaan marka labadoodu waa isku macno laakiin laba madhab kale wey qolaba istilaax gaaray ah leeda qolaba markaa waxay yidhahdaan culammadu ibnulajrui waa kuufi maxaa kafdu isticmaala jer ma isticmaalo isagu ah, calaamad kaloo tusayda inuu kuufiyayna waa noo soo socotaa baab lafcaal markaan marayno ayaa lagu arki doonaa isticmaal kuufiyiin isagoo isticmaala fakun mid kastoo min alfarisayni ka mid a ah yowalfarisayni makfuudan waa la hoos dhigay lidukuuli xarfi اlkhafdi xaraf wax hoos dhiga gelid uu galay calayhi kulliga korkiisa wa calaamatu khafdi la hoosdhigidiisa calaamada lagu garanaa alyaa waa yaada almaftuuqu la kordhigan maa xarafka qablaha horteeda ku sugan yaada almaksuuru la hoos dhigan maa xarafka bacdaa gadaalkeeda ku sugan niyaabata naa'ibatan xaalay naa'ib ka tahay can ilkasra liannahu isimku muhanan waa muhana wa nuunu nuuntana ciwaadan waxay bedel ka tahay canin tawiini tawiinti fil ismilmufradi ku sugneed marka jaarmajruurka midka horeeto oo ilalfarisani waxaa leedahay aljaar walmajruur mutacaliqu binadartu kan dambo calى اfarasaynina aljaaru wاlmajruuru mutacaliqaani bimaxduufin wujuuba aljaaru wاlmajruuru mutacaliqaani bxaalin maxduufatin wujuuban taqdiiruhu kaainayni musana laga dhiga xaalada waxaa lagu musaabaqeeyaa saaxiibulxaal kaainayni alla soo qadaraa kaainayni jaarmajruurkana markuu xaalad dhaco markuu sifa dhaco markuu khabar dhaco markuu sila dhaco waajibaa loo xadfaa meeshu ku tacalluqa waajib marar kalena waa soo marna oo markii xarafka jaar uu yahay taaulqasam iyo xarafka jaar markuu yahay waawulqasam labadaasna waa soo marna iyagana oo waajib loo xadfo meeshuu ku tacalluqa icraabu jamci lmudakari saalim waa soo dhammaysanay musanihii icraabkiisii icraabu jamci lmudakari saalim jacmadu karusalem exraarkiisa haada maxalo qaala wuxuu ihi maxamed ibnu maxamed ibnu daawuud asinhaaji almacruuf bibni اlaajruumi wa amaa jamcu lmudakari saalim jamcu mudakaru saalim fa yurfacu waa la godaa bil waawo waa lagu godaa wa yunsabu waa la kordhigaa bilyaya lagu kordhigaa wa yuqfadu waa la hoos dhigaa bilyaya lagu hoos dhigaa jamcu mudakar saalim horaad u soo baratay tacriifkiisii halkaana xukunkiisiyaa lagugu sheegaa jamcu lmudakari saalim xukunkiisiyaa laguu sheegaa xukunkiisa woowaa lagu rafciya xaalatu rafco xaalatu nasba ya-a lagu nasbiyaa xaalatu lkhafdana ya wa amaa jamcu lmudakeri mudakerka jamciisa jamaca asaalimu nabadgalay fa yurfacu waxaa lagu godaa bilwaawi wa yunsabu waxaa lagu hordhigaa bilyaa-i wa yuqfadu waxaa lagu hoos dhigaa bilyaa-i wa aquulu waxaan leeyahay maxamed muxidiin cabdulxamiid aani mid ka labeeya aanigaasoo minal ashyaai shayaalkii ka mida allatii ashyaada tucrabu lagu icraabo bilxuruufi jamcu lmudakari saalim weeye waqad carafta horaad u soo garatay fii maa mowdicii hor maray tacriifa jamci lmudakari saalim jamcudu kusaalim tacriifkiisa horaad u soo garatay wa xukmuhu jamcudu kusaalim xukunkiisa an yurfaca waa in lagu godo bil waawi niyaabata naa'ibatan xaal wowdu naa'ib ka tahay can idama wayusaba waa in lagu kordhigo bilyaai wayukfada waa in lagu hoos dhigo bilyaai yaadaasoo almaksuuri la hoos dhigay maa xarafka qablaa horteeda ku sugan yaadaasoo almaftuuxi la kordhigay maa xarafka bacdaha gadaalkeeda ku sugan niyaabatan naa'ibatan yaadu xaalay naa'ib ka tahay can ilfatxa oo fii xaalati nasbi aw ilkasra kasra xaalay naa'ib ka tahay waa xaalatu calaamadan oo icraabka oo ah wowda ama ya-da markuu qaato kadibaa nuun lala xidhiiriyaa wa yusalu waa lala xidhiiriyaa bihi bijamci lmudakeri jamculmudakerka bacdal waaw wowda ka gadaal awliyaa iya-da ka gadaal nuunu nuunaa lala xidhiiriyaa nuuntaasoo takuunu noqonayda ciwadan mid bedel ka ah cani tanwiini tanwiintii filismi lmufradi xaalay ku sugnee tanwiintu nuun oo ciwadka ah tanwiintii isimka mufradkaa ku jirtay tanwiintaas nuun ka bedelaha lala xidhiiriyaa watuxdafu waa la xadfaa haadihi nuunu nuuntan cinda alidaafati idaafada agteeda marka la idaafeeyo bisaa la xadfaa ka nuuni lmuana sida muana nuuntiisii hadda waxaad tidhahdaa daaribun mid garaacaya waa mufrad daaribun waa tanwiinsan yahay jamcin daaribuuna daaribuuna nuuntan iyo ciwad ka tahay tanwiintii oo daaribuun ku jirtay idaafee marka daaribuu camrin camar kuwa garaacaya daaribuu aad leeda camri aaway nuuntii waa la xadfay maxaa loo xadfay lilidaafa daaribuu camrin fiiri daaribuu mudaaf camrin mudaaf ley mar haddii jamcu saalimku uu mudaaf noqdo nuunta waa laga xadfaa halkaas maraa nuunta laga xadfaa miaalu fa mihaalu jamci اlmudakari saalim jamcu makusaan miaalkiisii jamcii almarfuuci la goday xadara waxaa yimaadeen almuslimuuna muslimiintii xadara waa ficil maadi almuslimuuna waa faacilkii xadara saasaa loo rafciyey inuu rafcisan yahay calaamada waxaa waa wowda nuuntuna waxay bedel ka tahay tanwiintii mufradka ku jirtay oo ahaa muslimun wa aflaxa way liibaaneen alaamiruuna dadka dadka amra bilmacruufi wanaagga dadka dadka wanaagga amra xumaantana ka reeba kuwaas waa liibaaneen aflaxa waa way liibaaneen alaamiruuna kuwa amra bilmacruufi wanaagga dadka dadka amraa waa liibaaneen kuwaas kuwaas waa liibaaneen hadda fiiri aflaxa waa ficlu maadin alaamiruuna waa faacilki waa jamcu dukrsaalim aamirun uu ah mufradku aamirun mid wanaagga dadka amra marka aamirun ala jamciye aamiruuna alagu jamciye wowdaasaa kutusa inay rafcisanta waa faacil caamilka caamil caamilka rafciye waa aflax bilmacruufi waa jaar majruuro waxaad ku tacallujini alaamiruuna aflaxa ku tacallujimadi kanaad ku tacallujini wuu ku yidhi fa kullu mid kasta oo min almuslimuuna iyo walaamiruuna ka mid ah marfuucun waa la goday liannahu mid kastaaba faacilun waa faacil wa calaamatu rafci la godidiisa calaamada tusee alwaa wawowda niyaabatan naa'ibatan xaalay naa'ib ka tahay wowdaasu cani damati damo liannahu lafdigu jamcu mudakeri saalim weeye jamcu mudakerin wa jam mudakeri jamcoo saalimu nabad galay wa nuunu nuunta ku jirtaana ciwadu waxay bedel ka tahay cani tanwiini tanwiintii oo fil ismilmufradi ku jirtay muslimuuna nuunta ku jirta yay beddel ka tahay mufradkii oo ahaa muslimun aamiruuna nuuntan yay beddel ka tahay mufradka aamiruun saxiix jaarmajruurka bilmacruufina xadhehe aljaaru walmajruuru mutacalliqaani biaamiruuna aamiruunaad ku tacalujinayda aamiruunaad ku tacalujinayda wa miaalu jamci mudakeri mudakerka jamciisii miaalkiisii jamcii asalimi asalimi nabadgalay jamacaasoo almansuubi la kordhigay ra'aytu waan arkay almuslimiina muslimiintii ra'aytu waa ficlin faacil almuslimiina waa mafcuulu bihi calaamatu nasba inay nasbisan tahay horta waxa loo nasbiye waa mafcuulu bihi calaamadda lagu garo in nasbisan waa ya-da waxay naa'ib ka tahay ya-daasu fatxa waxay bedel ka tahay mufradkii tanwiintii ku jirtao muslimuun ah waxtaramtu waan ixtiraamay anugu alaamiriina dadka dadka fara bilmacruufi wanaaga dadka wanaaga dadka fara xumaanta ka reeba anugu waan ixtiraamay waan tixgeliyaa waxtaramtu waa ficli faacil alaamiriina waa mafcuulu bihigii waa naصbisan yahay ila mafcuul waa la nasbiyaay oo ixtaramadaas ficilkaasaa nasbiyey oo caamil u ah alaamiriina inuu nasbisan yahay calaamad ya u ah waxay naa'ib ka tahay ya-daasu fadxo waxay bedel ka tahay aamirun oo mufrada tanwiinta ku jirtay bilmacruufina alamiriina lagu tacriijina wuxuu ku yidhi shiiqu fakulun mid kastoo min almuslimiina ka mid iyo walamiriina mansuubun waa la kordhigay liannahu mid kastaaba mafcuulun bihi weeye wa calaamatu nasbi la kordhigidiisa calaamada tuse alyaa-u waa ya-da ya-da almaksuuru loo hoos dhigan maa xarafka qablaha horteeda ku sugan ya-da almaftuuxu la kordhigan maa xarafka bacda gadaalkeeda ku sugan niyaabata naa'ibatan xaalay nad xaalay ya-du naa'ib ka tahay can ilfadxati fadxo liannahu lafdigu jamcu mudakarin waa mudakar jamciis saalimun nabadgalay wa nuunu nuuntuna ciwaadun waxay bedel ka tahay canin tanwiin tanwiinta filismi mufradi ku sugnaad wa mihaalu jamci mudakeri mudakerka jamciisa jamcii asaalimi nabadgalay jamcii almakfuudi lahoos dhigay jamcigu saalima lahoos dhigay mihaalkiisa itasaltu waxaan xiriir la sameeyey bilaamiriina dadka fara bilmacruufi wanaagga munkaran ta arkay aan dadkii wanaagga dadka fari jiraan wacay oon xiriir la sameeyey kaalaya wanaa munkarkan suuliya ama wanaagaa laga tegaye kaalaya wanaaggan dadka fara oo u sheega xiriiraan la samey waa la xidhiiri itasaltu waxaan la xidhiiray oon xidhiir la sameeyey bilaamiriina dadka fara bilmacruufi wanaagga itasaltu waa ficliga faacil itasala a ficilkiiya taaduna waa faacilkii bilaamiriina jaarmajhuurkana waxaa lagu tacalujinaya itasala bilmacruufina waxaa lagu tacalujinaya jaarmajhuurka alaamiriina aa lagu tacalujinaa maxalushaahidku hadda waxay tahay alaamiriina waa jaranta waa hoos dhigany waa khafdisany maxaa caamil u ah bacda ah, inuu jaran yahay calaamad maxaa wa ah? ya-da nuuntana waxay ciwad ka tahay isiga mufradka tanwiinta ku jirtay wa radia allaahu ilaa raadiyuu ka noqday can ilmuminiina muminiinta radiya ficil maadi allah waa faacilkii can ilmuminiin almuminiin waa jacmalkusaali wa jaran yaa jaro caamil u ah canta calaamada lagu gala inay jiran tahayna waa ya-da yay naaib ka tahay kasra nuuntuna ciwadu cani tamwiin fa kulun mid kastoo min alaamiliina ka mid a ah, waalmu'miniina ka mid a ah, makfuudun waa la hoos dhigay labadaba waa hoos dhigan yihiin maxaa loo hoos dhigay lidukhuuli xarfi اlkhafdi xaraf wax hoos dhiga gelid uu galay calayhi mid walbaba wa calaamatu khafdii hoos dhigiisa calaamada tusee alya waa ya-da ya-da almaksuuru loo hoos dhigay maa xarafka qabla horteeda ku sugan ya-da almaftuuqu la kordhigay maa xarafka bacda gadaalkeeda ku sugan niyaabata naa'iba ya-du xaal ay naa'ib ka tahay can ilkasra liannahu lafdigan waxaa ya loogu jiray kasre ka naa'iba liannahu lafdigu jamcu dakarsaalim weeye wa nuunu nuuntuna ciwadun waxay bedel ka tahay can tanwiini fi ismi mufradi icraabu asmaa'i asmaadii icraabkeedii asmaadii alkhamsati shanta ahaayeen haadaa maxaluhu meeshaan waa meesha lagu bara jiray asmaa lkhamsa icraabkeedii hore u soo martay waa lagu naqdiimina naqdiinkii waa isagoo tafsiilsanaad soo qaadata haddana isagoo duubduub ah mar kale lagu siina qalbigaaga inuu ku tallaalmaa la rabaa baabkaa muhiim ah baab laga tegi kara maa waa lagu celceliyaa hadba siya lagugu sheega <laughs> waa waxaad soo akrisatay icraabul asmaa'i asmaadii icraabkeedii asmaadii alkhamsati oo shanta ahaayeen hada maxalluhu kana waa meeshii loogaala icraabkaas qaala maxamed ibnu maxamed ibnu daawuud asinaaji wuxuu yidhi wa ama alasmaau asmaadii asmaadii alkhamsatu shanta ahaayeen fa turfacu lagu godaa bilwaawi wa tunsab waxaa lagu kordhigaa bilalifi wa tukfadu waxaa lagu hoos dhigaa bilyaa-i wax saddex xaraf la exraaba iyadaa ka jirtaale ah, musanaha laba xarafa la exraaba waa wow iyo waa alif iyo ya jacmalku saalimkana laba xarafa la exraabaa waa wow iyo ya wax saddex xaraf la exraabo maba jiraan oo aan hayn asmaaulkhams asmaaulkhamsaa ka jira afcaalulkhamsa laba xaraf wey waa hubutu nuun iyo xadfu nuun hmm. wax saddex xaraf la exraabo ayagaa ka jira maba jiraan wax kale maxamed maxidiin cabdilxamiid wuxuu ku yidhi wa aquulu waxaan leeyahay ahaaliu midka saddexeeya min alashaai ashyaadii xaalu ka mid yahay allatii ashyaadii tucrabu lacraabahay bilxuruufi xuruufta alasmaau asmaada asmaada alkhamsatu oo shantaa waqad sabaqa waana soo hormaray bayaanuha asmaadaas la caddaynteeda wa bayaanu shuruudi icraabihaa asmaadan la icraabideeda shuruuddeeda la caddaynteedu waa soo hormaray haada icraab icraabkan la raaba asmaadan marka icraabkan la icraabaha shuruuday leeda shuruuddiina usoo qaadanay xukunkeedii hadda la qaadana wa xukmuhaa asmaadan xukunkeeda an turfaca waa in lagu godo bilwaawi niyaabata naa'ibata wowdu xaalay naa'ib ka tahay can idama wa tunsaba waa in lagu kordhigo bilalifi niyaabata naa'ibatan xaalay naa'ib ka tahay aliftu can ilfadxa wa tukfada waa in lagu hoos dhigo bilyaa'i niyaabata naa'ibatan xaalay yaadu naa'ib ka tahay can ilkasra fa mihaalu asmaa'i asmaadii mihaalkeedii asmaadii alkhamsati oo shanta ahaayeen asmaadii almarfuucati ee la goday idaa amaraka marka uu ku amro abuuka aabbaha fa adichu adee marba aabbaha hadduu wax ku amro wixii haddaysan munkar ahayn iyo ilaahay hala caasiyo waa inaad aabbaha adeecdaa idaa idaa hore mau soo marnay exraabteeda ah, khalaas idaadaas marka waxaa la idhaha waa addaatu shardi addaatu shardiga laba loo qaybiyaa addaatu shardi jaazima iyo kayru jaazima addaatu shardiga maxaa loo qaybiyaa labo adaatu shardi jaazima oo laba ficlayba jasminaaya kuwaas waad aragteen waa kuwii matniga jurumea ku qaadano labiyo tobankaa in waman wama wamahma waa labiyo kuwaas waxaa la dhaha adaatu shardi jaazima waa adaatu shardi oo laba ficil mid walbaaba uu jasmiyo kuwo waxaa jira laydha adaatu shardi hayru jaazima maraan insha allah iyagana tixayna ma dhigo ajruumigu adaatu shardi hayru adaatu shardigu macnihii shardiga waa wataan laakiin waxba ma jasmiyaan idaadaana ka mida idaadan waana darfu zamaan iyadu waa darfu zamaan darfu zamaanna maxaan ogayn waa la nasbiyaa soo maa waana mabni marka haddii waa mabni lagu yidhi maxalkaa laga nasbina soo maa waxay qaadanayaan shardi iyo jawaab ayadu waxay ka mid tahay asmaa mudaafuleehigeedu jumla noqdo haddaad asmaa dhowrahan soo marnay dhowr goor naxwi a ka mid yahay oo mudaafulegeedu jumla noqdo soo maa idaadaa ka mida xayu aa ka mida idaadan jumlo waxaan ahaynba looma idaafeeyo mudaafulehii qaata weligeed waa mudaaf ayado mudaafulehgeeduna wax aan jumlo ahayn ma noqdo marka jumlada ka dambaydoo shardigaa waa jaran maxaa waa mudaafulehi ayadana yaa ku camal fala oo haddii la yidhi waa daraf daraf waa la nasbiyaa ayadu waa mabniya lafdiga inta laga bineeya maxalka laga nasbinaa caamil yaa uho ku camal falaa jawaabkeeda ah, ayada waxaa caamil u ah jawaabku ayaduna yay ku camal faleen shardiga waxaa ka dambeeya shardi iyo jawaab shardiga ayadaa ku camal fale iyadu waa mudaaf jumlada shardigana waa mudaafule ayadaa jare ayadana yaa maxalkeeda ku camal falaa jawaabku saas darteeda markaan exraabayno maxaan leenna idaa midada kale zamanka ay faa'iidaynayna waa zamanaan weli la gaarin idaa iyo waxaad id waxay tustaan zaman tegey waqti tegey id waqtigii al waa waqti tegey ah, marmarna cilay noqotaa id ciladu waay labadaasay noqotaa id laakiin hadda waa idaatan idaadu waa zamanka soo socda waa waqtiga soo socda haye haddaad baratay idaadu inay zaman tusaydo zamankaasuna uu yahay midka soo socda aadna baratay shardiga ka dambeeya waa jaranya jumlada shardiga ka dambayda waa jarantoo waa ayagana yaa nasbina oo ku camal falaa jawaabku intaas arag iskula aadi raab marka ah. waxay leedahay idaa darfun limaa yastaqbilu min azamaani waa darf waxa soo socdo zamaanka waktiga soo socda ah, idaa darfun limaa yastaqbilu min azamaani khaafidun asagaa hoos dhiga lishardi ah, idaada laftirkiisa hoos dhiga shardiga khaafidun lishardihi wa mansuubun idaadana waa la kordhigay bijawaabihi jawaabkaa lagu kordhigo ku camal fala waa intaan hadda sheegsheegayno carabi laisku saaray intii intii aan sheegsheegaynay aa la carabiyey markaasaa l idaa darfun limaa yastaqbilu min azamani khaafidun lishardihi wa mansuubun bijawaabihi khalaas intaasaa lagaa raba idaa darfun limaa yastaqbilu min azamani khaafidun lishardihi wa mansuubin bijawaabihi amara ficlu maadin mabniun cala fatxi la maxala lah min alcraabi warkaasu damiiru mutaصil mabniin cala اfatxi fii macal nasbi mafcuulu bihi muqadam abuu maxalushaidku maanta waa halkaas asmaaulkamse faacil noqotay abuu waa rafcisay maxaa loo rafciyey waa faacil calaamatu rafciisu waa maxay waa wow maxaa wow loogu rafciyey he waa asmaaulkamsa soo ma jeedin abuu faacil amara marfuuqu calaamatu rafci alwaaw niyaabatan can dama liannahu min alasmaa alhamsa ma naba fi xarfin an xaraka abuu mudaaf alkaafu mudaaf ilayh mabniin cala alfatxi fii maxali jarin faadic alfaau waaqicatu fii jawaabi sharti iska dhig ama alfaau raabiatu liljawaab alfaau raabiatu liljawaab jawaabkay gashaa fadaada mar gaaraay gashaa mar walba ma gasho toddoba jumloo jawaab noqoto ay gashaa maraan arkayna insha allah haddii alla idmo alfaau raabiatu liljawaabi adic ficlu amrin mabniyin cala sukuuni laa maxalla min alraab wafaacilu damiru mustatir wujuuban taqdiiru anta haada walhaau damiru muttasil mabniyin cala dami fi maca nasb mafcuul bihi marka jumlada fiiriya jumlada oo ah amaraka abuuka intaas ficil iyo faacil mafcuul soo maaha jumladaas waxaa leeda waljumlatu min alficli wاlfaacili fii maxali jarin biidaafati idaa ilayha idaadaasay mudaaf ilayhi u tahay wاljumlaةu min alficli wاlfaacil wاlmafcuuli fii maxali jarin biidaafati idaa ilayha jumladaana maxaad leedahay faadixhu wاljumlaةu min alficli wاlfaacil wاlmafcuuli laa maxala lahaa min alcraab لأnnaha jawaabu shardi غayri jaazimi wاljumlaةu min alficli wاlfaacil wاlmafcuul bihi laa maxala lahaa min alcraab lima لأnnahaa jawaabu shardi غayri jaazimi ilaa hadday jumladu jawaab u noqoto adaatu shardi aan wax jasmi karin waxay ka mid tahay toddobada jumlad maxalka craabka ku lahayn markay jawaab u noqoto adaatu shardi wax jasmi karana toddobada maxalka craabkuna ay ka mid tahay hadda fiiri haddana miaal kale ku siiye waxadara waxaa yimid akuuka walaalka min safari safarkiisiyuu ka yimid xadara waa ficil maadir akuukana waa faacilkii asmaaulkhamso waa la rafciyi waa faacil calaamatu rafcihi wuxuu noqday wow maxayl waa asmaaulkhamso min safarihi min safari waa jaar majruur oo xadarad ku tacalujina xadarad ku tacalujina ficilkaa lagu tacalujiya wuxuu ku yidhi asaga ku ixaada fakulun mid kasta oo min abuuka ka mid a iyo wa akuuka marfuucun waa la goday mid walba maxaa loo goday caamilya lnnahu faacil waa faacil ficilka ka horeeya godow caamil ah wa calaamatu rafcila godidiisa calaamada tusayda alwaaw waa wowda niyaabata naaibata wowdu xaalay naaib ka tahay can dama maaa dam maxaa loogu rafciye wow dama ka naaiba lnahu min aasmaa ams asmaadii shantaydu ka mid walkaafu kaaftu mudaafu ilayhi way mabniin cala fati fatxaa lagu bireeyey fii maxali khafdin xaalu ku sugan yahy wa miaalul asmaai asmaadii miaalkeeda asmaadii alkhamsati oo shanta ahayeen asmaadii almansuubati la kordhigay adic adeec abaaka aabbaha wa axbib jeclow akaaka walaalka adic waa ficlu camrin mabniin calaa sukuun ilahi maxala min ah, raam wafaacilu damiru musatir wujuuban taqdiiruhu anta abaaka waa mafculu bih mansuubun ah, biadic ficilkaasaa nasbi waa mafculu bihi wa calaamatu nasbi alalifu niyaabatan ani fatxa liannahu min alasmaa alhamsa abaada mudaafa kaafta mudaaf ilayh وأحبب جعلو أحبب فعل أمر مبني على سكون الله محل الله من الإعراب وفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت أخا مفعول به منصوب وعلامة نصب الألف نيابة عن الفتحة لأنه من الأسماء الخمسة وكوري فكل مد كستو من أراك يا واقاك كمدا منصوب ولا نصبيين محل نصبي لأنه مفعول به علامة محاوى وعلامة نصب لكوديديس علامة لغو niyaabata naaibatan xaalay naaib ka tahay min fadxa liannaha min alasmaa alams asmaa alhamsu ka mid walkaafu mudaafun ilayhi mabin cala alfatxi fadxaa lagu bineeyey fii maxalli jarin xaala ku siiyan kamaa sabaqa sii soo hormar wa mihaalu asmaai asmaadii mihaalkeeda asmaadii alkhamsati oo shanta ahaayeen asmaada almakfuudati la khafdiyey istamic dhegayso ilaa abiika aabbahaa dhegta u raaric istamic dhegayso ilaa abiika aabbahaa dhegayso washfiq u naxariiso calaa akhiika walaalka u naxariiso u tur walaalkaa walaalkaaga u tur u naxariiso istamic ficlu camri mabniin calaa sukuuni laa maxalla min alexraab wa faaciluhu damiirun mustatirun wujuuban taqdiiruhu anta ilaa abiika ilaa xarfu jari maxabshaadku waa kaasa abiikadaas waa la jaray caamil yaa u ah ilaada ilaa xarfu jarin abi ismu majruur bilaa wa calaamatu jarihi alyaa niyaabatan cani ilkasra maxaa yaa loogu jiray liannaha min alasmaa alhamsa abi mudafu lkaaf mudaafu ilayhi wey jaar majruurka istamic ku dheji aljaar walmajruur mutacaliqun bistamic وأشفق الله حرف عطف أشفق فعل أمر مبني على السكون لا محل له من الإحراب وفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت على أقيك تعالج محل شيء هو على أقيك بس أقيك بس أخي وجرم تنده يا عامله جري على إذا جرمت علامة maxaa ya-dan yay naaib ka tahay ya-daanu kasra maxaa yee loogu jiray lianna milasmaa alkhamsa waayahay aqii waa mudaaf kaafta mudaaf ilayhi fakulun mid kastoo min abiika iyo waaqiika ka mid ah makfuudun waa lahoos dhigay lidukuuli xarfi lkhafdi xaraf wax hoos dhiga gelidda uu galay darteeda loo hoos dhigay calayhi mid kasta uu galay wa calaamatu khafdi loosdhigidiisa calaamada lagu garanaa alyaa waaya niyaabata naaibatan xalay naaib ka taha can ilkasra liannaha min alasmaa alkhamsa ayuu ka mid yahay walkaafu kaaftuna mudaaf ilayhi wey kama sabaq icraabu lafcaali afcaashii la icraabideeda afcaasha alkhamsati shanta ahayn haada maalo haada maxalu afcaal kamsa cashar hore oon soo akrisanaan iska akrinayna soo maha cashar cusub maaha wax cusub maaha marka lama dhihi karo waa la badiy soo maha ila cashar cusub maba hambe waa cashar hore loo qaatay icraabu lafcaali icraab meelahaasoo kale casharka waa in la wadaa haddii kale meeshaan aad taqaan in lagugu celeshaa waa kasaaro waktiga kaa luma waxaa rabaa waktiga daqiiqad kastaba in lagu xisaabtamo oo meeshii la socodsiin karo la socodsiiyo soo maa icraabu afcaali afcaashi la exraabideydii afcaasha alkhamsata oo shantaayan haada maxalu qaala maxamed ibnu maxamed ibnu daawud asinhaaji wuxuu yidhi wa ama afcaal afcaashii afcaasha alkhamsatu shanta ahaayeen fa turfacu waa la godaa waa xukunkeedii fa turfacu waa la godaa binuuni bihubuuti nuuni lagu godaa wa tunsabu waa la kordhigaa bixadfiha nuunta la goynteeda lagu kordhiga wa tujsamu waa la jasmiyaa bixadfiha nuunta la goynteeda lagu jasmiyaa maxamed muxidiin cabdilxamiid wuxuu ku yidhi waa qul waxaan leeyahay ahaaliu midka saddexee min alashyaa'i ashaabi xaaluu ka mid yahay araabicu waay arqaladu ii qor isii qali araabicu waaye waas araabicu midka afreeya min alashyaai ashyaadi xaaluu ka mid yahay allatii ashyaada tuqrabu la craabo bilxuruufi xuruufta alasmaa waa asmaa maya maya aniga dhamaa meel kaleba jooga on dadka la socon ah, meel kalan jiraaba wa aquulu waxaan leeya araabic midka afreeya raabicaasoo min alashyaai ashyaadii ka mid a allatii ashaada tucrabu la exraabo bilxuruufi xuruufta alafcaalu waa afcaasha afcaasha alkhamsatu shantaa waqad carafta waana soo garatay fii maa mowdicii sadaqa hormaray xaqiiqata alafcaali afcaasha xaqiiqadeeda horaad u soo garatay afcaasha alkhamsatu shantaa tacriifkee loola jeedaa xaa la yidhaha afcaal khamsa aduma soo garatay afcaal khamsa sheeg haddaad soo garatay xaqiiqadeeda saas كل فعل مضارع اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير مؤنث مقدر هراب سو حقيقة waa kaasa أفعال فعل gaara maaha waayo horaa soo garat xukunkiyaa lagu sheegaa awal qirabax ahaa xukunka qirabax ma taqaanaa qirabax casharka berri la dhiga doono oo maanta lagu sii dhigo soo ma aha xukunka soo sheeg sheegidaan soo sheegaynay qirabixinuu ahaayo waxbaan ku fududaynayn ee waa ka mawdiciisa wa xukmuhaa afcaal qabsa xukunkeeda annahaa afcaashaas turfacu waxaa lagu godaa bihubuuti nuuni nuunta sugnaanshadeeda niyaabatan naa'ibatan xaalay naa'ib ka tahay can idama wa tunsabu waxaa lagu kordhigaa bixadfi haadihi nuuni nuuntan la xadfideeda wa tujsamu waxaa lagu jasmiyaa bixadfi haadihi nuuni nuuntan la goynteeda niyaabatan naa'ibatan xaal ay naa'ib ka tahay can ilfadxati fadxo fatxo niyaabatan xaal xadafkaasu naa'ib uu ka yahay can اfatxati fatxo waa xaalatu nasba aw isukuuni sukuun waa xaalat اljasm fa mihaalu afcaal afcaashi mihaalkeeda afcaashii alkhamsati oo shanta ahaayeen afcaashi almarfuucati la rafciyey tagtubaani labadiina qoraysaan wa tafhamaani labadiina waad fahmaydaan masalada fa kulun mid kasta isagaa ku ixraaba oo minhumaa labadan ficil ka mida ficlu waa ficil ficilkoo mudaaricun mudaarica ficilkoo marfuucun la goday caamilkiiu kuu sheega lagu goday litajarrudihi ka dheerbeelidda ama ka qawnaantiisa min annaasibi caamil kordhiguu ka qawnaaday iyo waljasimi biljasmiya wa calaamatu rafci la godidiisa calaamada tuseena hubuutu nuuni waa nuunta sugnaanshadeeda wal alif alifta ku jirta tagtubaani tafhuma tafhamaani aliftaas tagtubaani tafhamaani wal alif aliftuna damiirulitnayni waa laba damiirkood alifku damiirulnayni waa laba damiirkood faacilu waana faacil mabniyu waxaa lagu bireeyey calaa sukuuni sukuun fii maxali rafcin xaalu ku sugan ila waa faacile maxalka laga rafcina wa mihaalulafcaal afcaashii mihaalkeedii afcaashii alkhamsati o shanta ahaayeen afcaashi almansuubati la nasbiyey lan taxzanaa labadiinu murugoo maydaan walan tafsharaa mana fashil maydaan waa guulaysaydaan insha allah lan taxsanaa murugoomaydaan taxzanaani ay aheed tafshalaani ay aheed lan aa la gelshay lan taxzanaa murugoomaydaan walan tafshalaa ma fashilmaydaan waa guulaysaydaan fa kullun mid kasta sagaa raaba fa kullun mid kastoo minhumaa taxzanaa iyo tafshalaa ka mida ficlun mudaaric weeye mansuub waxaa lagu kordhigay bilan wa calaamatu nasbi nasbadiisa calaamada tusayda xadfu waa nuunta laga gooyey taxzanaa tabshalaa nunta maqan sooma jeedid calaamadtaasaa u ah walif aliftuna damiirulitnayni damiir laba tusaa weeye faacilun waa faacil mabniyu waxaa lagu binaya cala sukuuni fii maxali rafcin xaalwe wa miaalu afcaali afcaashii miaalkeedii afcaashi alkhamsati shanta aheed afcaashi almajzuubati la jasmiyey lam tudaakiraa dersiga sooma adnaan akrin walam tafhamaa mana fahmaydaan haddaadnaan akrin wakhtiga ininka baabaa lam tudaakira lamtaan ficilka macnihiisa maadigay ka dhigeen markay gasho lan xarfu nafyin wa jasmin wa qalbin qalbi waa maxeen zamankay qalbineen meeshuu mustaqbalka ahaa maadigay ka dhigeen fiiri haddeer waxaan leenahay lam tudaakira sooma aadnaan akrin cashar ah, walam tafhamaa mana aadnaan fahmin saas wey fiiri maadiga laga dhiga macnihii maxaa lamtaana gadine lan tudaakiraa ma adnan soo mudaakarin cashar walan tafhamaa mana adnan fahmin marka labadu waa jasmisan yihin tudaakira iyo tafhamaa inay jasmisan yihin nuunta maqanana tuse caamilka jasmiyeyna lam fakulu mid kastoo minhumaa tudaakira iyo tafhamaa ka mida ficlun mudaaric weeye majzuumun waa la jasmiyey bilam caamilka lam ah lagu jasmiyey wa calaamatu jasmihi la jasmintiisa calaamadda lagu garanaa xadfu nuuni weeye wlif aliftuna damiiru اثنayni waa damiir laba tusaa faacilu waa faacil mabniyu waxaa lagu binaa cala sukuuni fi maxali rafnaaliyi tamriinaadka ka soo shaqeeya haka boodboodinina as'iladiina waa taas halkaas kugu diyaarsan oo lagu weydiin doono insha allahu maalin isniinaad haddii ilaahay noo ogolaado ilaahay asagu noo fasao inaan isweydiinno xoog iyo xawl iyo iyo si badan inuu markaan kadib kitaabka u socdaa la rabaa culayskiis waa haray waana fahamteen keliya markan kadib waa doqonnimada waxaad la hartaa marba haddii ilahay halkan kaa gudbiyey allah subxana wa taala alam sal